alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm wbaarak cla nabiyina mxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu casharkeennan waa kii toddobiyo tobnaad oo ka mida ah risaaladii idxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alarbacuun qisada afartanaad fadlu abi darin saxaabiga abuder loo yaqaano fadligiisii iyo wa islaamuhu saxaabiga islaamnimadiisii wax ku saabsan can cabdillaahi bni saamit waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu saamit qaala abu derrin abu der baa wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay min qowminaa tolkeen xaggooda ayaan ka baxnay khifaarin ee reer khifaar ah wa kaanuu waxay ahaayeen reer tolkayo yuxilluuna kuwii xalaashada ashahra bisha alxaraama ee xurmada leh fa kharajtu waan baxay ana aniga iyo wa akhii walaalkay unaysun unays ah iyo wa ummunaa hooyadeen saxaabigani wuxuu leeyahay aniga iyo walaalkay baa baxnay iyo hooyadayo meeshii qoyskayagu uu deganaa reer khifaarna waan ka baxnay wuxuu sheegayaa cilad qoyskoodu ay lahaayeenoo carabta kale ay kaga duwanaayeen carabta kale caadadooda iyo dhaqankooda wuxuu ahaa bilaha loo yaqaana ashhurulxurumka way xeerin jireen kumana xadgudbi jirin muxaramaadkana waa dhowri jireenoo waa iska ilaalin jireen wuxuu leeyahay qoyska yagaan aan ka dhalan oo reer khifaar waxaas agtooda kama shaqayn jirin bilaha xurmada leh iyo bilaha kalena isugu mid bay ahaayeen wax allaala wixii laga xaramayna bilahaas waa bannaysan jireenoo waa ku xadgudbi jireen waxay degganaayeen magaalada mako iyo shaam waddooyinka u dhaxeeyo oo lagu safro meesha ayay degganaan jireen waxay naftii u keeneen dadkii quraysh iyo reer maka ahaa safarkoodii iyo socdaalkooda markay shaam iyo dhankaasoo kuga imaanayo jidgooya inta u dhigtaan bay dadka layn jireen xoolahay ka dhici jireen bishu hadday bil xurmala tahayna maba eegi jirinba danba kama yeelan jirinba qoomkayagiiyo noocaasaan isaga dhex baxanay kutubu siyar qaarba waxay sheegaan laftirkiisu abudar wuxuu ka mid ahaa dadka hawshaas inuusan waxba xiirin caanka ku awaagu ah gaalka ahaa keligiis asagoo ah baa laga yaabaa intaasoo rati iyo intaasoo dadoo wato oo safar iyo socdaal ku jira intuu jidgooyo u dhigto asagoon faras wadan oo waxba wadan inuu awrtana ka leexsado ayagana midba meel uu ka tuuro oo laga baqo can cabdilaahi bni saamit waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala abuudarin abuudar baa wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay min qowminaa tolkeen khifaarin ee reer khifaar ayaan ka baxnay wa kaanuu waxay ahaayeen yuxilluuna kuwii xalaashada ashahra bisha alxaraama ee xurmada leh fa kharajtu waan baxay ana aniga iyo wa akhi walaalkii unaysun unays ah iyo wa ummunaa hooyadayo fanasalnaa waxaan ku soo degnay calaa khaalin abti oo lana annaga noo sugnaaday fa akramanaa wuuna karaameeyey khaalunaa abtigayo si fiican buu noo maamuusay wa axsana waa noo samafalay ilaynaa xaggeenna oo ixsaan buu noo sameeyey fa xasadanaa waxaana xasday qowmuhu abtigay reetulkiis ayaa naxasday oo noo quuri waayey karaamada iyo maamuuska abtigaya noo fidiiyey fa qaaluu waxay yidhaahdeen innaka adugu abtigii baa lala hadlayaa idaa goortii kharajta aad ka tegtid oo ka baxdid can ahlika xaaskaaga khaalafa waxaa kuu dabamaraya ilayhim xaggooda unaysun unays balaayo lama soo dhowaystaa layidhi wiilashan aad abtiga u tahood soo dhowaysatay mid ka mid oo unays la yidhaahdo meel kaleba mau aadaba markaad guriga saa uga baxdo dalaqa yidhahdaa kuu dabamaraa baa leh odaygii abtiga aha iyo wiilashaa marka la isku musbaaro fooda la isu geliyey fa jaa'a waxaa yimid khaalunaa abtigayaa yimid dhag la qabta ma leh fa nahaa wuu faafiyey calaynaa korkeenna alladii eraygii iyo warxumadii qiila lagu yidhi lahu asaga umuusan kaadine warkii uu magaalada dhex geliyey wiilkan abtiga uu ahaa oo unays ahaa baa reerkayga dhacay wax been ahoo dad xaasidiina ka soo fulay bayna ahayd buy fa nahaa macnaheedu waxaa weeye ay ashaaca wa afshaa wuu faafiyey oo wuu baahiyey weeye fa nahaa wuu faafiyey calaynaa korkeenna alladii warkii xumaayoo qiila lagu yidhi lahu asaga faqultu waxaan idhibiya haddaan abudar ahay maadaamuu abtigay wiilkan abtiga walaalkay ahaa uu meel kaga dhacay war xumatashiilkii loo soo gudbiyana uu ku qancay faqultu waxaan ku idhi buu yidhi amaa maa shaygii madaa tegay oo min macruufika samahaagii iyo wanaagaagii ah faqad kadarta waad wasakaysa huwa asagii wax allaala waxaad wanaag iyo abaal abti noo gashay inaad xumaato magaalada loo gelisay baad ku wasakaysa walaa jimaaca wax kulan la yidhaahdo laka adiga kuma sugnaan fii maa bacdu wixii hadda ka dambeeya wixii maalinkaa maantaye ka dambeeya abti annaga iyo adigu is arki maynoo maanta isugu kaaya dambaysay ku yidhaahdeen fa qarabnaa waan soo dhowaysanay sirmatanaa xaynteennii ama kooxdeennii sirmada waxaa loo yaqaanaa waa alqicatu min alibil waa koox geel ah tuludo geela ah, halnoof hala dhowra weeyaan waxaa kaloo loo isticmaalaa xayn ariyana waa loo isticmaalaa sirma labada waa loo isticmaalaa haddii geel marka la yidhaahdo faqarrabnaa waxaan soo dhowaysannay sirmatanaa halahayagii xaynta ahaa haddii ari la yidhaahdana arigayagii kooxdaabaan soo dhowaysanay wey faxtamalnaa waan qaadannay calayhaa dusheeda haddii geel la yidhaahdo geelayagii baan wax saaranoo waan rarannay wa taqataa wuu duuduubay khaalunaa abtigayo thawbahu maradiisuu isku duubay fa jacala wuxuu bilaabay yabkii inuu ooyayo oo uu aad uga xunyaho uga murugaysan yahay dad waruxuma tashiilihi asaga iyo wiilashuu abtiga u ahaa inay isku direen wixiina uu faafiyo raggii sumcadda uu ka dilay ayana warkii intuu saamayn ku yeeshay isaga tageen oo nin sidaas looga tegay uu noqday ayuu aad uga murugaysan yahay fandalaqnaa waan tagnay xataa nasalnaa ilaa aan soo degnay bixadrati makkata maka ayaan soo agdegnay fanaafara naafara waxaa faantamay unaysun unays baa wuxuu ku faantamay can sirmatinaa xayntayadii halaha ahayd tuludihii dhowrka ahaa iyo wa can midlihaa ayadoo kaleeto sirmada waxaa loo yaqaanaa waa faantan in la isu faano haddana markii la isu faantamo la xugum tagoo la yidhaahdo inaan anagu waxa aan isugu faanayna kaaga fiicnahay cid ina kala saartay inoo raadi waxay sameeyeen marka qamaar buu rabaa inuu ku dheelo unays halihii yarkaadi ay wateen nin yaa asagaa isqabtay waxay isku haystaan unays baa wuxuu yidhi anaa gabayga carbeed kaa aqaan oo kaa gabyaasan ninkii kalena wuxuu yidhi maya anaa gabayga kaaga fiican heshiis baa waxaa lagu galay xoogaagaan halahaad wadataan gabaygeenna nin baan u tegaynaayoo asagaa ina kala saaraye haddii anugu aan gabayga kaa yeesho dee halahan kaala wareegayaabi haddaad adigu gabayga iga yeelatoo gartuu adiga ku raacdana halahaagana waad haysan intoo kalena waan kugu dari waa qamaar la dheelayo adna kun shilin baad keenin ninkaana kun shilin haddaad adigu adkaatid kunkiisaad qaadan hadduu asagu adkaadana kaaga iyo kiisaba asagaa isku darsanaya marka fanaafara ay faakhara wuu faantamay weliba xugumta can sirmatina tuludaheenni iyo halaheenni dhowrka ahaa iyo wa can milihaa iyadoo kale ayadoo kale muxuu la jeedaa macnaha hadduu guulaysto intoo kaleu ku soo daraya fa atayaa waxay u tageen asaga iyo ninkii la faantamayey alkaahina nin faalallow ah ninkii faalalowga ah baa la yidhi haye anna gabayga iga dhegayso unaysna kiisa dhegayso xoolahanna waa naga yaallaa fa khayara wuxuu khayr badnaysiiya unaysan unays khayara ay jacala alakhyara waalafdala ninka fiican oo koobka sida unays buu noqdo fa ataanaa wuu noola yimid unaysun unays bisirmatinaa halaheenni walxaal midluhaa iyadoo kaleetana macaha la jirankeeda u yahay xooluuba soo dhiciyeyba halaha yagii uu qamaarka ku dheelayna waa soo celiyey ayagiioo kaleeto uu dad ka soo qaatayna waa noo keena waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo qamaarku soo xaaraan ma aha haa laakiin nimankaanu muslimiin ma aha waa nimaan weli islaamnin towxiidkii qabsan qaala wuxuu yidhi waqad sallaytu waan tukaday abudar baa hadlaya yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow qabla an alqaa intaanan la kulmin ka hor rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama bialaai siniina saddex sanaan tukanayay buui anoo nebi muxamedba la kulmin oo aan maka imaan oo aan tawxiidka la ii qaban baan saddex sano tukanayay buy cabdulaahi ibnu saamid hadaa haddaad tahay intaasaan kuu sheegayaa buy ninka warbixinta faafinayo oo sheegaya oo saddexda sano tukanayey waa abudar qultu waxaan ku idhi bu yidhi haddaan cabdulaahi ibnu saamid tahay liman yaad u tukan jirtay qaala wuxuu yidhi abu dar lilaahi ilaahay darti baan u tukan jiray oo salaaddaa salaadan alle u tukan jiray bay ahayd qultu waxaan idhi fa ayna xaggeebaa tawajahu u jeesan jirta tawajah oo ta'da iyo jiimkaba la kordhigo iyo in la godo ta'doo tuwajih la yidhahdo labadoo way banaan yihiin fa ayna xaggeebaa tawajahu u jahaysan jirta tatawajah labadii ta'odbaa mid la xadfayoo way bannaantah labadooda midkood in la xadfo qaala wuxuu yidhi atawajahu waxaan u jeensan jiray xayu meeshii yuwajihunii uu ii jeediya rabbi rabbigay meel allaale meeshii ilaahay u aadiyaan u tukan jiray usallii waan tukan jiray cishaa'an cishe xataa idaa kaana markuu ahaada min aakhiri leyli hameenka gelinkiisa dambe alqaytu waan dhici jiray buu yidhi kaannii waaba anigoodii moodid khifaa'un inaan ahay biyo go' la tuuray saan caaw u taagnaa baan inta daalay oo rawaxay ayaan waxaa noqonayaaba go meel lagu tuuray camal dhaqdhaqaaqaygaa yaraanaya labi iyo tobanka habeenkii uu salaadu taagan yahay salaadaasu magaceed ilaahay baa garanahaya bacdal cisha unbaan tukaday buu sheegay cishaan tukanahaye subax iyo duhur iyo salaadahan caadiga ah oo innagu aynu qaanno dee ba waxaa laga yaabaa inaan la jidaynba islaanna ma ahaba laakiin ilaahay baa ku hagay oo saasuu isaga cibaadaysanayay xataa tacluunii ilaa iga soo kor noqoto ashamsu qoraxdu barqadii baan haddana toosayaa iyo qoraxda kulaylkeedaan ku toosaya fa unaysun unays baa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah inna lii aniga waxaa ii sugnaaday xaajatan dan iyo baahi bimakkata maka ayay dan igu sugnaatoo dan baan ka leeyahaye fakfinii halahaas xaynta ah aan keenay iyo kuwii hore aan wadannay iga sii filno oo la sii joog fandalaqa wuu tegay unaysun unays xataa ataa ilaa uu yimid makata mako faraaa ay abaa weeye wuu iga soo daahay faraaa ay abaa wuu iga soo daahay calaya dushayda walaalkay unays markuu maka aaday maalmuu iga maqnaa buy jaa jaa'a haddana waa yimid fa qultu waxaan ku idhi maa maxaybaa sanacta samayse qaala wuxuu yidhi laqiitu waxaan la kulmay rajulan nin baan kula kulmay bimakata mako ninkaasoo calaa diinika diintaada abuudarow haystay buui abudar buu u warramayaa unays diintaan aad haysatidoo salaada la tugtukanahay oo maqaarka aad la noqotay diintaasoo kale nin haystaan maka ku soo arkay buui yascumu wuxuuna sheeganaya ninkaasi annallaaha alle arsalahu inuu soo diray qultu waxaan idhi buu yidhi famaa maxay bay yaquulu lahaayeen annaasu dadku dadkii uu dhex joogay iyo bulshaduu ku dhex jiray maxay ku lahaayeen qaala unays wuxuu yidhi yaquuluuna waxay lahaayeen shaacirun waa gabya kaahinun waa faalallow saaxirun waa saaxir dadka qoloba waxaasay ku sheegaysa qoloba intaasu mid ka mid ku sheegaysa wa kaana unaysun unays wuxuu ahaa axad ashucaraa'i dadka gabya mid ka tirsan buu ah weliba wuxuu ahaa raggii caanka ku ahaa gabayga oo gabiga aadku u yaqaanay oo curin jiray qaala unaysu wuxuu yidhi laqad samictu waan maqlay qowla alkahanati dadka faalalowga faaliya hadalkooda famaa huwa ma aha qowlka uu ku hadlayaayo biqowlihim dadka kaahiniinta hadalkoodi ma ahayn walaqad wadactu waan dejiyo ku miisaamay qowlahu hadalkiisa uu ku hadlayo muxamed calaa aqraa'i shicri gabayga aqsaamtiisa iyo anwaacdiisa al aqraa' waa anwaac iyo duruq marka gabayga duruqdiisa iyo anwaacdiisoo dhan ayaan ku miisaamay buu yidhi oo aan ku fiiriyey mar haddaan ku fiiriyey famaa yalta'imu maba la qabsanayaba calaa lisaani axadin qof carabkiis ama gabaygiis bacdii aniga iga dambeeyay ninkan ay leeyihiin wuu gabyaa hadalka uu ku hadlayo oo maka ka soo baxay iyo gabaygii iyo carbeed haddaad isbarbar dhigtid wax shuqul iskula ma ahbi maba isla qabsan karaanba waa runtiis wuxuu nabi maxamed ku hadlayaa waa waxyi waxaan gabaygu ay ku hadlahayaan carabtuna gabay iska jaahiliyu ah waxani waa kalaam alle waxaana waa kalaam bashar si kasta haddaad samaysid wax isu imaanaya iyo wax isku dhan u socdaa midna ma ahbiyo shuqulla iskuma leh marka walaqad wadactu waan dejiyey qowlahu hadalkiisa calaa aqraa'i shicri gabayga waddooyinkiisii iyo anwaacdiisii famaa yalta'imu la qabsan maayo calaa lisaani axadin qof carabkiisaoo bacdi aniga iga dambeeyabi qof iga dambeeya ha weydiinin oo isu keeni kara hadalka nabi moxamed iyo hadalka gabayga annahu asagu shicirun gabay inuu yahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innahu ninkaa aan soo arkay la saadiqun run ayuu sheegayay buu wa innahum ayaga le waa waa gabyaana lakaadibuuna beenaalayaal weeyaan buu yidhi qaala wuxuu yidhi abudar qultu waxaan ku yidhi fakfini bal waa yahay halaha la sii joog iyo xoogaagan xoolaha ah xataa adhaba saan u tago oo fa andura aan u soo eego oo baan u soo qaymeeya ninkaas qaala abudar wuxuu yidhi fa ataytu waan imid makkata maka ayaan imid buu yidhi ninkan waa abudar ree makana ma aha waa nin dakana qabo oo dadka ree maka waddaday soo mari jireen isbaara u ooli jirtay oo kala gaabiyey ree maka iyo safarkoodii fatadacaftu rajulan minhum fatadacaftu waxaan eeg eegoon raacay buu yidhi mid daciif ah rajula nin ama fatadacaftu waxaan fiiriye rajula nin oo minhum ayaa ka mid oo daciifa tadacufka waxaa loo yaqaanaa qofka daciifka ah, bulshada aad dhex degan tahay kuna martigelin kara inta badan sharkiisa aamin baa laga noqdaa laakiin qof shar badan oo baraarugsan oo dhagar qaba haddaad caawa ku soo hoyatid isla caawaa laga yaabaa intuu shaki qaado dadka soo weydweydiiyo inuu soo ogaado inuu ree ree khifaar oo isla caawa la dilo marka muxuu samaynayaa waa khabiir nin daciif ahoo iska maskiin ah soo lama ohan jirin shaadan ninaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa nin maskiin ahoo caaw uu ku hoydo oo aan waxba dekana iyo qabin iska allow sahal ah kaasuu waxa weeyaan raadsade asaga laftirkiisa marka nin aadu maskax badan ahay oo ragga kala garanaya soomaalida xoolaha kala dhaca kala dhici jirtay waxaa la yidhaahdaa markay xoolaha soo dhacaan kuwii isku qoyska ahaa waa sii kala sharbadan badan yihin laftirkooda ragga qaar baa waxay samaynahayaan ragga gadaalba inta ka maraan bay kabta kaga istaagayaan markuu kabta nin kaga istaago ninkii dharbaaxa ku dhufto iska dhiciya wuu ka aamusaya wuu ka leexan ninkii laakiin yihahda walaalow maxaad igu istaagto maskiinnimo ka dareemo hadhow xoolaha dadka laga soo dhacay marka la qaybsanayo wuxuu leeya hebel xoolaha la igu daro sababtaa wuu soo sahmiyey ilka doofaarsahansan weeye hadhow buu rabaa markii xoolaha la qaybsado hebel loogu daro inuu ka dhaco yihahda cari hadda ka baan kugu istaagay marka nin daciif waxba qaadi karin buu ilaashada fatadacaftu rajulan minhum waa saas kii uu daciifka moodayaa kaba darayba laakiin fa qultu waxaan ku idhi markaan u imid kii daciifka ahaa ayna xaggee buu ku sugnaaday haadaakan alladii kaasoo tadcuunahu aada ugu yeeraysaan assaabi'a inuu diintiisi ka baxo ka leexday ninka magaaladan la igu sheegay oo la yidhi waxbuu sheeg sheeganayaa idinkuna aad ku xukunteen inuu diintii ka baxay ninkaasaan rabaayo xaggee buu joogaa baan idhi bu fa ashaara wuu ii farmiiqay ilaya xaggayga dadkiiba wixii war isu soo baxooy nin magaalada ku cusub baa jooga ma waxaan ku mooday mise waxaad noqotay cigaal shidaad soo mise waxaan loo noqon doonin marka wuxuu mooday nin iska maskiin ah laakiin ninkii dadkiiba kusoo shiriyeyba isu soo baxa buufi Ah, fa ashaara wuu ii ishaaray ilaya xaggayga dadkii o dhan bu wuxuu yidhi waa lagu jiraa magaalada fa qaala wuxuu yidhi miskiinkii aan haystay asaabi asaabi war waa gaal kale biyo gaal kale weeye war waa ku kalo gaal ah fa maala waxaa igu soo rogmaday calaya dushayda ahlulwaadi waadiga maka dadkii deganaayo o dhan baa isugu kee yimid buu yidhi waxayna la yimaadeen buu yidhi bikulli madaratin dhiiqo kasteeto oo qallashay iyo wacadmin laf kasta waa la idilaybiyo dadka qaar baa marka waxay wataan dhoobadu markay qallasho oo xoogaa sii adkaato dhagax ahaan bay noqotaa soo maa kuwaasoo kalea qaar igu tumayaan qaarna xoolo baktiye ama laqashay lafahood bay wataan cadmi ah markaasaa laila dhacayaabi xataa kharartu ilaa aan dhacay maqshiyan xaalaan ahay mid la miyir daboolay calaya dushayda koomaan galaybi qaala abuder wuxuu yidhi fartafactu hadhow baan soo kor noqday xiina irtafactu markii aan soo kornoqdo hadhowaan soo miirsaday bu kaannii waaba anigoo nusubun aad imoodid buyo sanam inaan ahay bu nusub wamaa dubixa cala nusub soo qur-aanku uma arog marka annusub waa sanam waxaabaad imoodaa buu yidhi inaan sanam ahay buu annusub marka nusub insaadka la godo iyo nuunkaba iyo nusbun in la yidhaha labadu way bannaan yihiin kaannii waxaad moodaa nusubun inaan ahay sanam axmaru ee guduudan guduudka buu ka keena oo min karat dimaa dhig ba meel walba iga yaalabi sidii lafo iyo dhagaxaan iyo dhiiqa qalashay layla dhacayay jirkaygii oo dhan baa wuxuu wada noqday wada dhiig qaala wuxuu yidhi fa ataytu waxaan imid zamzama biyihii zamzam baan imid buu yidhi fa qasaltu waan mayray cannii xaggayga addimaa dhiigaggii igu yaalay wa sharibtu waan cabbay min maa'ihaa biyaheedaan ka cabbay walaqad labithtu waan nagaaday yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyo wuxuu u warramayaa cabdulaahi ibnu saamit alaaثiina soddon bayna laylatin hameen iyo wa yowmin maalin isugu jira soddon hameen iyo maalin isugu jira maaqay noqona waa shan iyo toban beri lanna shan iyo toban hameen iyo shan iyo toban maalmood weeyaan bayna laylatin wa yowmin maa kaana iima sugnaan lii aniga طacaamun raashin ilaa maau zamzama biyaha zamzam ma ahane shan iyo tobankaa beri quraacdayda iyo cashadayda casariyahayga kulligood waxay ahaayeen biyaha zamzamka ayagaan cunin oo cuntay i ah cabitaanay ah fasamintu waan cayilay buu yidhi xataa takasarat ilaa ay jajabto la kabyo yeelatay cukanu baطnii calooshayda xaluskeediibuu calool baaba iga soo dhacdaybu saan biyaha barakaysan u cabeeyey baan waxaan noqday nin cayilan oo dhaadan oo calooshii ay noqotay lakabyo isdul saaran bi alus baan yeeshaybi ukan waa alus wamaa wajadtu mana helin buu yidhi oo ma dareemin calaa kabidii beerkayga sakfata juucin gaajo jilaycayd juucu waa gaajo sakhfadana waxaa loo yaqaanaa siinka waana la kordhigi karaa waana la godi karaa sukfa ama sakfa waxaa loo yaqaanaa waa riqatuljuuc wa dacfu gaajada qofku markuu gaajado wuu daciifaa wuu dabcaayo qof nugul ayuu noqdaa marka intiiba midna dareemi maaye buu lanna biyo barakaysan baan ka dhargay buu qaala wuxuu yidhi fa baynaa waqti ahlu makkata ree maka fii leylatin hameen ay ku sugan yihiin qamraa'a oo cadda ah hameen dayax ah idxiyaanin ee weliba ifaysa idxiyaan ay mudi ah waa hameen ifaya id waktigaasaa duriba waxaa la yeelay hurdo lagu riday calaa asmikhatihim dhagahooda fa darabnaa calaa aadaanihim baa qur-aanka kusoo aroortay fa darabnaa calaa aadaanihim macnaheedu ma aha fa darabnaa calaa aadaanihim dhagahan ka garaacna ee fa darabnaa calaa aadaanihim waxaa weeye anamnaahum waa seexnay weeye reemaka hameenkaas caddada ah kulligood waxaa ku soo dhacay hurdo waa la wada seexda id waktigaasaa duriba waxaa la yeeloo la seexiyey calaa asmikhatihim dhagahooda waa wada seexdeen famaa yatuufu ma wareegaynin bilbeyti kacbada axadun qofna kulli waa la wada hordaa cagtu waa degtay wamra'ataani laba dumar ah oo minhumaa ayaga minhum reeka reemaka ka mid ah ayaa laakiin tadcuwaani waxay baryayeen isaafan sanamka isaaf loo yaqaan iyo wa naa'ilata sanamka naa'ila loo yaqaan waa laba sana magacood isaaf iyo naa'ila carab baana kala caabudi jirtay oo qoloba mid bay caabudi jirtay ummaddii intii kale markay seexatay habeenbarkaasaa waxaa soo baxay laba dumar ah oo kacbadii dawaafaya xagganna meeshay ilaahay baryi lahaayeen laba sanam oo asnaamta meesha ku dhex jirta ka mid ah baa middo mid baryaysaa midna isaaf midna naa'ila abudarna waxaan lama tuso waa nin musalliyo tukada laakiin weli towxiidka ma qabsan qaala wuxuu yidhi fa atataa way yimaadeen calaya dushayda fii awaafihimaa wareegoodii ay awaafayeenoo wareegayeen bay ugu soo baxeen buu fa qultu waxaan ku idhibiy intaan maagay ankixaa u guuriya axadahumaa labada sana midkood al-ukhraa kan kale u guuriyaan ku idhibi labada sanaba uu sheegahayo waa laba geed oo qalqalalan oo meel yaalla marka ayaguu ku jeesjeesaya waxaan ku idhibiyo oranad ka seexane naga aamus haddii kaleeto labada sanam waa isu baahan yihiine midkood kan kale u guuriyaan ku idhi buui qaala wuxuu yidhi famaa tanaahataa maysan ka joogsan can qowlihimaa hadalkoodii waa sii wateen buu yidhi isaaf adaan ku baryahaya naailow adaan ku barya shaqadoodii bay sii wateen qaala wuxuu yidhi fa atataa way yimaadeen calaya dushayda haddana mar kale i yimaadeen markaanu ka sii dara fa qultu waxaan ku idhi buu yidhi hanun waa farji oo midlu lkhashabati qori oo kaleeta waxaad baryaysaan buy hayra annii laakiin anugu laa ukannii ma sarbeebaya buy waxba idiin qarqarin maayo waxa aad baryaysaan hanka waxaa loo yaqaanaa wax kasta oo la qashiinsado khaasatan waxaa loo isticmaalaa farjiga ama iyo dekerka xubinta taranko ragga iyo tan dumarka labadooda kiilo labadaba loo isticmaalaa war waxaan ad ka aaminsantihiin waa xubin taran oo kaleeto oo qori qallalan ah waxaan idiin sarbeebayana ma jiraan fandalaqataa labadii gabdhood way tageen tuwalwilaani ayagoo weyl ku dhawaaqanaya tuwalwilaan waxa weeye hoognadoo ba'nayeey bay ku hayaan tadcuwaani bilweyl hoognayeey way welwalayaan ma ah welwal waa jiraa laakiin weyl iyo hoog bay u yeedhanayaan allow annagaa hoognay annagaa magacaya baay ilaahyadayadii baa lacaaye oo ilaahyadan ayago ay isdifaaci kareen waa maxay oo meesha iska yaal yaalla tuwalwilaani xaala ay qaylinayaan oo wataquulaani ay leeyihiin habar wacodkooda dhegayso low kaana hadduu ahaan lahaa haahunaa halkan miduu ku sugan yahay axadun hal qof oo min anfaarinaa dadka noo hiilin lahaa iyo qoyskayaga ka mid ah jawaabtii lowdaa xadfanoo ay lan tasarna wan guulaysan lahayn ama lan tasarna uu noo gargaari lahaa tol la-aan baan haysay yihahdeen calaacal bay muujiyeen cidda xaalkayaga garanaysa oo noo gargaaraysa oo tol ah haddaan heli lahayn maanta ninka waa naga qaban lahaa qaala wuxuu yidhi abudar fastaqbala waxaa ka hor yimid humaa labadoodii rasuulullaahi rasuulkii alla iyo wa abubakrin abubakr sal alla alih wasalam labadii gabdhood oo qaylinaya baa waxaa ka soo horbaxay nebi moxamed iyo abubakar walxaal humaa labadoodu nebiga iyo abuubakarna haabitaani kuwa hoobanaya ay oo meel sare ay ka soo degeen qaala nebigu wuxuu yidhi maa maxay baa kuma idiin sugnaa labadiina war maxaad la qaylinaysan hameen markaan ummaddu waa hurudaaye qaalataa waxay yidhaahdeen assaabi'a mid gaaloobay oo assaabi'u mid gaaloobay baa baynaalkacbati kacbada iyo wa astaariha daaheeda ku dhex sugan meesha waa lagu jiraabay yidhahdeen maxamedow war mid gaal aho aflagaado badan baa halkan ku dhuumanayay yidhaahdeen oo gaal ah qaala nebigu wuxuu yidhi maa qaala muxuu idinku yidhi lakumaa idinka oo muxuu idinku yidhi qaalataa waxay yidhaahdeen innahu ninkaasi qaala wuxuu nagu yidhi lanaa anaga kelimatan eray tamlo u buuxinaysa alfama afka maba ku hadli kara yahan wuxuu ku hadlay labada ilaah isu guriya miyaa afkooda ka soo bixi karta ilaahiyay ka aaminsan yihiin ilaahaad caabudaysaa farji oo kaleeto ah qorina qalalana ah miyay ku dhacaan kuma dhacaan aad bay u cabsanayaan marka abudar laakiin inaa waxaas u kabanaya ma ah waxaa dareemaysaa gabdhahan kun iyo afar boqoloo sano ka hor bay joogaan waa gabdho gaalo ahaan muslimiin ahayn waxyaalaha noocaan oo kale iyo xubin taran iyo inay ka hadlaan oo rag u sheegaan oo la wadaagaan aad bay uga xishoonayaan waxaa aad wax looga waswiso ah inay bulshadii soomaalida maanta ku soo bateen warbaahinta qaybo ka mid oo dadka waxay rabaan iska weydiinaya oo xishoodkii yaraaday oo gabdhihii yaryaraa xataa ay mikrofoono inta dadka kula wareegayaan wax raggu xataa aysan afka soo maran karin ay weydiinayaan mararka qaarkood ama iyagii inta la weydiiyo wax laga wiswiso oo laga yiqiiqsado xataa la sheegi karin ay qaarkood ku dhiiranayaanba oo aysan laba yaabaynba aafo soo korortay weeye dadkii hore oo warbaahinta iyo ku mashquulsanaan jiray waxbay xeerin jireen oo dhaqan bay lahaayeen waxbay ilaalin jireen laakiin da'yar maanta waxaa soo baxday qaybo badan oo ka mida ah in ilaahay u naxariistay maahane aafooyinkanu ay saameeyeen oo waba aan is waxba la ahayn hawshaa marka waa in laga xoshoodo qofka muslimka ahi waxyaalo badan waa inuu ka sirriigto wa jaa'a waxaa yimid rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama xata stalama ilaa uu taabtay alxajar laswadki ayuu taabtay wa daafa wuu ku wareegay bilbeyti kacbada huwa nabiga iyo wa saaxibuhu saaxiibki nebiga hadde waxa weeye waa siduu rabay qolyahanu ilaahyada waxay u haystaan iyo qoryaha qalqalalan nin rageed ilaahay intuu usoo saaro wax ka sheego yihahd waxba idinma awoodaanoo ilaahya maahaniyo isu guuriya kalamuusan hadlin hawshaas uma sallaa nebigu waa tukaday abudarre hore uu tukan jiray soomaa falamaa qadaa markuu gutay salaatahu salaadiisii qaala abudarrin abuder baa wuxuu yidhi fa kuntu waxaan ahaa ana anugu awala man ruux ugu horreeyey oo xayaahu nebi moxamed ku salaamay bitaxiyati islaami islaamka salaantiisa ruuxii ugu horreeyey oo salaanta islaamka nebi moxamed ku salaama ayaan ah u qaadanin inuu leeyahay anaa bahashaan jeebkayga kala imid salaanta islaamku way jirtay ruuxii ugu horreeyoo bilaabay baan anugu ahay buuli oo ku bilaabay nebi moxamed seebuu ugu bilaabay qaala abudar wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi assalaamu calayka yaa rasuulallaahi assalaamu nabadgeliyo calayka dushaada ha ku sugnaato yaa rasuulallaahi rasuulkii allow fa qaala wuxuu yidhi nebi muxamed wa calayka waraxmatullaahi intaynu naqaanay halkan maxaa ka maqan wacalayka wacalaykum salaam soo ma aha salaam nabigu ma raacin wa calayka macnaheedu muxuu noqonayaa asaga nebi maxamed waxaa loogu duceeyey assalaamu nabadgeliyo calayka korkaaga ha ahaato yaa rasuulallaahi rasuulkii allow qofkan markaad u jawaabtood ku tidhaahda wa calayka macnaheedu muxuu noqonaa adigana intoo kale ma la fahm hadduu qofku salaamo oo kuu yidhaahdo assalaamu calayka waraxmatullaahi wabarakaatuh oo aad ku tidhaahda wacalayka ha xanaaqin oo ha odhan maanaad sidii yuhuuddii la hadlaysa yuhuud baa wacalayka lagu odhan jire yuhuudda salaantooda iyo qofkan muslimkaa salaanta kugu salaamay waa kan labo qofkaanu wuxuu ku yidhi assalaamu calayka dushaada nabadgelya ha ahaato waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisana ha ahaato wa barakaatuhu khayraadkiisana ilaahay dushaada ha yeelo aduguna waxaad ku tiri wacalayka intoo kale adigana alla ha yeelo wa fahamteed soo laakiin tan yuhuuddu waxay ahayd assalaamu calayka dhimo oo naftu kaa baxday markaasaad ku celinoo oran wacalayka adigu dhimo soo kan laba marka isku mid maaha qofku assalaamu calayka hadduu ku yidhaahdo wacalayka oo keli ah waa banaan tahay oo waa ku gudaysaa sida fiican waase israaciyo alayka salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu dheh israaci laakiin wacalayka waraxmatullahina waa odhan kartaa sida nebigeenu sheegan sameeyey sal lay slam wacalayko keliyana waa ku gaabsan kartaa wacalayka salaamna waa ku gaabsan kartaa uma qaala nebigu wuxuu yidhi man anta yaa taho qolomaata nebigu xaggee jooga waa kacbadii iyo xaramku joogaa masaajidka adoo ku dhex jira qolomaata haddii lagu yidhaahdo ceeb ma aha qodobkaa fahma soomaaligu wuxuu xasaasiyad ka qabaa in la yihahdo qolamaa caawa ninkii lagu yidhaahda sigiska isagoo dhex fadhiya qolamaa tahay laga yaabaa inu yihahdo masaajidkii fawdaa ka bilaabatay laakiin waxaa inugu badan qabyaalad inaga buuxda kulligeen oo aad inoogu badan ilahay inuu u naxariistay maahane meelaha markaan joogna saan u sheegno saan isugu xusulduubno saan isugu fogayno isugu colaadinno iyo masaajidka marka la yimaado qofkii tacaaruf kaa raba warnaya waan isbarane magacaa iyo qolomaata ceebna meeha ogow man anta buu nebigu leeyay sal aleyh wasalam qolo maata tahay intaynay qaybtaa ka gudbin salaamtaan halkan ku qoran oo nebi moxamed uu ku salaamay abudar baa imaamu nawowi markuu sharxaya u ka hadlayay wuxuu leeyahay xadiidkanu wuxuu ku tusinayaa laba wej oo ay madayada shaaficiyadu ay qabaan oo qofka salaanta radinayaaye inuu ku gaabsado wa calayka ay kaga gudaysa mid ka miduu xadiidku ku tusinayaa buu sida salafka iyo dhaqankii dadkii wanaagsanaa u badnaa waa in la israaciyo laakiin wa wacalayka haddaad tiraada islaantu waa kaaga gudaysaa qaala wuxuu yidhi abudar qultu waxaan idhi min khifaari anugu ree khifaar baan ahay buu qaala abudar wuxuu yidhi fa ahwaa wuu hoobiye nebigu biyadihi gacantiisa fa wadaca wuxuu dhigay asaabicahu farihiisa calaa jabhati wejiga sidii qof yaaban ayuu nebigu gacanta halkaas saaray faqultu waxaan is-iribiyi fii nafsii naftayda kariha wuxuu karaahsaday an intamaytu inaan u nasab sheegtay ilaa khifaarin nin ree khifaara inaan ahay oo qabiilkayagii aan u nasab sheegtuu karaahsanaya wuxuu nebigu sidaan la leeyahaa nebi moxamed asagaa maka ku dhashay asagaa tolkiis cadaadi saareen oo gacantaa kugabad ah ninkan maanta islaamnimada ku dhawaaqay oo muslimkaana nin qabiilkiisu meesha degan yahay ma ah bal reerkiisu reer maka dekanay ka qabaanoo waa rag gooni loo raadsanayey wuxuu nebigu marka aad uga naxa ninkan meeshuu taagan yahay iyo maanta inuusan waxba u qaban karin markaasuu gacanta saara anuguna waxaan isiri buu yidhi inaad reer bani khifaar sheegatay buuba karahsanayaaba fa dahabtu waan tegey aakhudu xaalo aan qabanayo biyadihi gacantiisa gacantaan dabcabiu inaan qabto faqadacanii waxaa i reebay saaxiibuhu saaxiibkiibaa gacanta igu dhufto yidhi ka jooji ah gacantii aan nabiga la soo aaday la ima yaqaano waxaan ahay waxaan la socday weli aan ima garan marka abuubakarna nebi moxamed buu sukuuriti u yahay sal alla alay markii aan gacanta la soo aaday wax walbana maadaamay suurtagel yihiin gacantuu ugu dhuftay wa kaana abuubakar wuxuu ahaa aclama mid iga yaqaana bihi nebiga mini aniga uma rafaca kor buu usoo qaaday ra'sahu madaxiisa nebigu sal alla alay wasalam uma qaala wuxuu yidhi mata goormaad kunta ahaatay haahuna halkaan wakhti intee la eg baad meeshaan joogtaa qaala abudar wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qad kuntu waxaan ahaa haahunaa halkaan mundu halaafiina soddon beri wakhti laga joogo oo bayna laylatin hameen iyo wa yowmin maalin ah qaala nebigu wuxuu yidhi famaa kaana muxuu ahaa yudcimuka miduu ku quudiyo maxaad cuni jirtay qaala wuxuu yidhi abudar qultu waxaan idhi maa kaana lii aniga ima sugnaan طacaamun wax la cunuu raashin ah ilaa maau zamzama biyaha zamzam maahne wax kale ma haysan fa samintu waan cayilay xataa takasarat ilaa ay la kabyo noqotay cukanu batniya calooshayda xaluskeedii wamaa ajidu aana dareemayno helaynin calaa kabidii beerkayga dushiisa sakfata juucin gaajo jileeceed iyo daciifkeed dacfigeed qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama innahaa ayadu waa biyaha zemzamkee mubaarakatun mid la barakeeyooo khayrkeeda la badiyay weeye innahaa ayadu tacaamu tucmin cunto qof cunto cuna cunidiis weeyaan tacaamu tucmin waxaa loola jeedaa tushbicu shaaribahaa kamaa yushbicuhu tacaam qofka biyahan cabba biyahan waxay u dharjinayaan sida hadduu cunto cuni lahaa cuntada uu uga dhargi lahaa tucmi waa la godayaa daada caynkuna waa reeban yaha wuxuu nebi maxamed ku sheegay marka laba waxyaalood buu biyaha zamzamka ku sheega qodobka koobaad waa inay barakaysan yihiin qodobka labaadna booskii cuntada inay geli karaan ayuu nebigu ku sheegay sal alla aleyh wasalam xadiid baa jira sheegaya wixii muraadoo loo cabana inuu hirgelayo lagu helayo maa u zamzam limaa shurib xadiidkaa culammada qayb ka mid a ah, daciifisay xufaadda ah ragna waxay leeyihiin shawaahid badan buu leeyahi oo xadiidku uu ansaxa waa laisku haya laakiin rag badan baa sameeyey oo cabbi jiray oo inuu ku dhaqmay xadiidkaasoo xaafid ibnu xajar iyo qayrkoodba ay ka mid yihiin fa qaala abuu bakrin abuu baa wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow i'dan ii fasax lii aniga fii tacaamihi martiqaadkiisa iyo cuntasiintiisa alleyla tacaawi waa hameen barkii marka balcaawi inta hameenka ka dhiman ii ogolow ninkaa inaan soo marti qaado fandalaqa wuu tegay rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama wa abuubakrin abuubakarna waa tegey wandalaqtu aniguna waan tegay buu macahumaa la jirankooda fa fataxa wuu furay abuubakrin abuubakar baa baaban albaab furay fa jacala wuxuu bilaabay yaqbidu inuu noo soo qabanayo lanaa annaga min zabiibi aa'if magaalada aa'if zabiibkeedii iyo cinabkeedii inuu noo keenayo zabiibku waa markuu qalalo aa'ifna waxaa la yidhaahdaa ardulxijaaz meelaha ugu cimilo fiican bay ku jirtaa wa kaana wuxuu ahaa daalika zabiibkaasi awala طacaamin raashinkii ugu horreeyey oo akaltuhu aan cuno bihaa maka dhexdeeda waa shan iyo toban beri kabacdi buu zabiib cunaya uma qabartu waan nagaaday maa wixii qabartu aan sii nagaaday ay baqiitu maa baqitu muddaan sii joogay buu uma ataytu waxaan u imi rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam markaan maalmo maka iyo guriga abubakariya joogaan rasuulka u imi fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innahu amar yashaaniye qad wujihtu waxaa la ii jeediyey lii aniga ardun dhul daatu nakhlin oo timir u saaxiib ah dhul timir leh baa waxaa la i tusay inaan xaggiisa u hijroon doono aadi doono laa uraa una malayn maaya haa ayadoo la ii malagelin maayo ilaa yasriba magaalada madiine inay tahay maahane dhulka la i tusay oo laygu yidhi waad u hijroon doontaa oo timirta leh waxaan u malayn buu yidhi yarib inuu yahay yarib waa magacyada madiina mid ka mid oo ilahaan jirtay axaadiid baa soo aroortay kabacdi in laga beddelay magaceedana daybo la yidhaahdo magacii dadku u oo mutacaarifka ahaa marka weeyaan yarib fa hal anta adugu muballiqun mid iga gaarsiinaya ma tahay cannii xaggayga qowmaka tolkaa diintan laygu soo dejiyey mas-uuliyad ma qaadaysaayoo ree tolkaa ree khifaar ma ku noqonaysaayo diinta ma iga gaarsiin casallaahu alla wuxuu mudan yahoo xaqiiqo ku yaha an yanfaca inuu anfacayo hum ayaga bika adiga sababkaaga wayaajuraka allana wuu kaa ajarsiinayaa fiihim dhexdooda waa laba qodob oo muhima ah wuxuu nebigu dareensiinaya sala allahu calayhi wasalama qodobka koobaad ilaahay inuu dadkaaga kugu anfaco inaad wax baratid masaajid baad dhex fadhidaa kitaabbaad haysataa waxbaad baranaysaa kow qasadka iyo niyadu waa inay kuu hagaagsan tahay qodobka labaad hadafkaagu waa inuu yahay naftaada horta jahliga iyo aqoon aqoondarrada ka saaro adugu isdhis qodobka saddexaad qorshaha waa inuu kugu jiro ummadda aad ka dhalatay guud ahaan iyo gaar ahaanba inaad diinta ilaahay gaarsiisidoo ilaahay uu kugu anfaco niyada noocaasoo waasica inaad qaaddaa waxay ka khayr badan taha inaad wax aad u daciifa ku warwareegtid himo caaliya inaad qaadid baa la rabaa waxaa intaa ku weeliya qofkii diin ilaahay aad gaarsiisid ajar baa ilaahay kaa siinaya wajaa ajuraka fiihim ilahay baa ajar kaa siinaya marka inaad ummaddaadiina waxbartid ilaahina ajar uu ku siiyo dee waa labadii dhanba waad ka guulaysatay inaad ummaddaadii soo saartay oo wax bartay oo wax u tartay aakharana akoonkeedu wax kuu galay ilaahay waxaa laga yaabaa inuu kugu anfice reerkaaga miga gaarsiinaysaa fa waxaan u imid diri unaysan unays maxay isu yihiin unays iyo asagu waa walaalkii sooma ahayn waa ninkii gabyaaga ahaa fa qaala wuxuu igu yidhi buu yidhi maa sanacta maxaa samaysay su-aashii asaga laftirkiisa abudar hadda ka hor weydiiyey baa asaga lagu soo celiyey lianna markuu unays maalmo maqnaayo uu soo noqdo abudar u yimid maa sanacta bi maxaad haddana markuu abudar soo noqday ayuua waxaa la yidhi maa sanacta qultu waxaan idhi buu yidhi waxaan sameeyey annii anigu qad aslamtu inaan islaamay oo wa sadaqtu alle rasuulkiisa aan rumeeyey unays hadda ka hor markii la yidhi maxaad samaysa maka waxaan kusoo arkay nin nebi wax sheeganahaya in la soo diro ilaahay uu soo diray soo garan maysaan asaga habaan rumeeyo rasuul ilaahi qaala unays wuxuu yidhi maa bi aniga iguma sugna raqbatun wax nicayb ah can diinika diintaada ma nacayo bi aniga laftirkaygu diintaan aad qaadatay laftirkaygu maalmihii aan maka joogo waxaan soo dhegadhegeeye nin saaka kohsanayo oo dhibsanaya ma ihibu ma karaahsanayo fa innii anigu qad aslamtu anna waan islaamay buu yidhi oo wasadaqtu waan rumeeyey allii rasuulkiisa fa ataynaa waxaan u nimid labadayadii oo wada soconnaa ummanaa hooyadeen faqaalat waxay tidhi ayana maa biya aniga iguma sugnaa raqbatun wax nacayb ah can diinikumaa diintiinna diintan aad haysataan diin aan hadda xasaasiyad ka qabo aan diidi kara ma fa innii anugu qad aslamtu waan islaama wa sadaqtu waan rumeeyey soo guul maaha ninka ku guulaystay inuu hooyadii diinta islaamkaa baro saxaabigii kaloo hooyadii islaamiya kumaahayan soo marray abu hurayre soo maahayn hooyadaa hadday muslimo tahay waa inaad ka fakartid qaabkii hooyadaa wax ku bari karta waxaa laga yaabaa inuu ataxyaadku ka qaldan yahay oo ay salaadu ka qaldan tahay oo ay tahaaradu ka qaldan tahay intay adduunkan joogtayna adiga ay ku koranaysay maanta markaad wax baratay oo adugu aad isku filnaatay inaad u quuri weydid inaad adigu wax bartid haddaad kala fog aad qof u qabatoo tirada war hooyaday wax ii bar lacag baan kugu siinayaa oo ataxyaadka ii bar oo faatixada ii bar oo saliga nebiga ii bar soo waajibku saaran maha raggaanu hooyooyinkooda gaalo ah bay la ordayaan oo nebi maxamed tawxiidka u qaba yeeleyihin la ordayaan marka baarrinimo la yidhahda waalidkan waa xil iska saarno weeye oo wax laga soxo ayaduna way islaamtay faxtamalnaa waan qaadannay xoolahayagii ay xamalnaa anfusanaa wa mataacanaa calaa ibilina xoolahayagii iyo annagii waxaan wadanay dee geel bay watee soo ma fulno alaabtii ku qaadannay xataa ataynaa ilaa aan qowmanaa tolkeen khifaaran ee ree khifaar ah oo ree khifaar xaggee jiraan soo horey ugumaysa tegin maynaan soo marin xadiidka bilowgiisana waxaan ku soo qaadannaa inuu yidhi waan isaga tagna qoonkayagii ree khifaaro dad waxay ahaayeen bilaha ashhurulxurumka ah xalaashadoo ku xadgudba tolkii bay dib ugu noqdeen niman niman shidamiran tolkii haddaan u nimid fa aslama waxaa islaamay nisfuhum haafkood ma iska islaameen maya diin bay u sheegeen dacway u bandhigeen risaalada nebi moxamed bay u sharxeen sala allahu caleyh wasalam jahliga ay ku jiraan bay u caddeeyeen maslaxadooda adduunya tooda aakharay kala hadleen haaf ka mid marka islaamay inaad tolkaaga iyo qoyska aad ka dhalatay haaf ka mida badbaadisida adduunkaaga iyo aakharadaad adduunkooda iyo aakharadoodaba soo sharaf ma oo aad midkan wax aqoon waxbaan baraya oo midka noloshiisu liidata aad kor u soo qaadid oo ilmaha daraagisku ay dileen waxaad ka qaban karta aad wax ka qabatid oo meel daran ku dayacan adduunna waad ku liibaan aakharana waad ku liibaanaysaa laakiin inaad tidhahdo qof iski u nool baana waa iska noolaha waa cunaya waa cabaya mar horay soomaalidu magac mu bixiyeen wixii calooshi u shaqayste wax kale ka fakeri maayo batnuhu bas hawshaasi sax ma kaana wuxuu ahaa ya-ummuhu miduu u imaam noqdo ayaga waxa u imaam noqon jiray aymaa ibnu rakhasata alkhifaariyu aymaa iyo ima labadaba waa la yidhaahdaa hamsada in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo waxaana mashhuur ah in la hoos dhigo iimaa la yidhaahdo rakhasata ra'da rakhadata ee raxadata ra'da iyo xa'da iyo daadkuna waa kor dhigan yihiin waa wada kordhigan yihin kulligood raxadata waxaa tujin jiray marka reer khifaar oo salaada ka bixin jiray aymaa ibnu raxadata alkhifaariyu wa kaana wuxuuna ahaa sayidahum ugaaskooda waa hawl muhim ah innagu waxaa laga yaabaa ugaaska aan dooranayno qaybo ka mid ihi inaysan salaadda si loo tukadaba aqoonba ama aysan tukanba ugaas baa lagu caano shuba waxaa muhim ah ugaaska lagu caano shubayo ugaas ummaddan khayrka uga horkacaya inuu noqdo laakiin ugaas un sharka ka shaqeeya oo dhiigga islaamku suu isugu daadan lahaa ka shaqeeya oo bulshada isku dhiirigeliya say u dagaalami lahaayeen kaas ugaas maaha waa sharkatalis nin marka gob ahoo wanaagsan oo deeqsi a ah, nimanbaa nebigu sal l sl ree bani salima ugaaskiinu waa kuma hebel hebel waa bakiila ka qaada bi xilka nabig sal alay slam man la dooranaya bi ninkii hebel la yidhaahdo ha la doorta bi nin bakiilu khayr ma leh ka qaata bixilka nabig sal alay slam ayib marka reerkaa sayidkoodii baa salaada ka bixinaya oo qur-aanka yaqaano oo oo culamo ah marka dad wanaagsan oo ahludiina ha noqdeen maxaa diidahaya soo muslimiin ma inuu ugaaska beesha iyo suldaanka iyo nabadoonku uu noqdo qof wanaagsan oo ahludiin aho ummadda khayrka ku haga saasay ummaddu sharaf ku yeelanaysa laakiin midaan dahaaro aqoonin oo laga yaabo in xoolo loogu xeshay ama qabqablanimo loogu xeshay haddii la doorto macno weyn soo kordhin maayo wa qaala nisfuhum haafkoodna waxay yidhaahdeen waa reer bani khifaar idaa qadima markuu soo galo rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam almadiinata madiino aslamnaa waan islaaminaa bay yidhahdeen wa qaala nisfuhum haafkood waxay yidhaahdeen iyo qayb ka idaa goortii qadima uu soo galo rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama almadiinata madiino aslamnaa waan islaamaynaa qaybina waxay yidhaahdeen markuu nebigu soo gala ayaan islaamaynaa qaybina wayba islaameenba hadal wanaagsan bay ku hadleen kuwa aan islaaminna fa wuu soo galay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama almadiinata madiine ayuu soo galay fa aslama waxaa islaamay nisfuhum haafkoodii albaaqi ee soo haray intii soo hartayna way islaameen kulli wax allaala wixii reer bani khifaar ahay oo dhan halkaa nin bay ka bilaabatay islaamnimadiisa abudar wa jaa-at waxaa timid aslamuu qoyska reer aslama loo yaqaan fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ikhwatunaa walaalaheen nuslimu waan islaamaynaa cala aladii kii dushiisa aslamuu ay ku islaameen calayhi dushiisa qoyskaa ree bani say towxiidka u qabsadeen baan qabiilkayaga ree aslamna anaguna towxiidka u qabsana waa qabiilo labaad fa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii allah wuxuu yidhi khifaarun qoyska khifaar la yidhaahdo qafara allaahu allaha u dhaafa laha ayada wa aslamuu qabiilka aslam loo yaqaanana saalama ha badbaadiya ha ayada allaahu alle alla ha badbaadiyey buu nebigu sal alla alay wasalam xadiidkan muslim baa wariyey wuxuu inoo faa'iideynayaa saxaabiga loo yaqaana abudar iyo walaalkii unays ah iyo hooyadood intuba inay ahaayeen dad wanaagsan oo ahlu fadli ah dad ka teliyey qoyskooda iyo qabiilkooda oo gaalnimada ay u dhaqan xumo kaleeto inay soo islaamiyaan oo towxiidka ku soo dabaalaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey labadan qoysoo nebigu magacaabay oo ree aslam iyo ree khifaar inay labaduba ducaysan yihiin oo nebi moxamed u duceeyey sala allahu caleyhi wasalam midna dembi dhaafuu ugu duceeyey midna badbaadu ugu duceeyey badbaadadaasna mid aakhare iyo mid adduunya intaba way noqonaysaa wuxuu xadiidku ina tusinayaa qofkii kaalin iyo dowr wanaagsan ummadda islaamka u qabta ama qabiil ha noqdo ama qoys ha noqdo ama shakhsi ha noqdee inuu istaahilo in looga mahadceliyo loo duceeyo oo hadday hadda qabiil qabaa'isha soomaaliyeed ka mida wax wanaagsan qabtaan ummadda islaamkana wanaag u ah in loo duceeyo ama masaajid looga duceeyaa ama meel kale looga duceeyaa mushkilo ma leh laakiin waxaa laga yaabaa sheekh saaka ku dhiiran karaa inuusan jirin ilaahu ree hebel dembigooda dhaaf car yaa odhan kara balaayaa naga wada buuxda qabyaalad ah marka lama samayn karo war maxaa dhiboo ku sugan walaalkaa muslima nin u ducaynaya ilaahu ree hebel dembigooda dhaaf minaan loo dhaafin baad rabtaa adugu maxay tahay xaasidnimada intaa la eg iyo cadaawadda arrinkaa waa in laga waantoomo dhaqanka wanaagsan oo nebigu saxaabada uu ku tarbiyeyana aynu qaadanno alqisatu alxaadiyatu walarbacuun qisada afartan iyo koobaad khubayb ibnu cadiyin radia allaahu canhu waa saxaabiga khubayb ibnu cadiy loo yaqaano iyo wa fadluhu fadligiisa waa nin ansaareed asaguna can camar ibn abi sufyaan ibni asiid ibni jaariyata athaqafi waxaa laga wariyey wa huwa ninkaas camar ah xaliifun wuxuu bahwadaag la ahaa iyo gaashaanbuur libani zuhrata qabiilka reer bani zuhra loo yaqaan wa kaana wuxuuna ahaa min asxaabi abi hurayrata abi hurayre asxaabtiisa iyo ardadiisa mid ka tirsan anna abaa hurayrata abaa hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi bacada wuu diray rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama cashrata rahtin toban qof sariyatan ee ilaalo ah caynan ee weliba jaajuus ah al alcayn ishan wax lagu arka waa la waa la yidhaahdaa waxaa kaloo cayn loo yaqaanaa qofka jaajuuska ah sirdoonka ah waxaa kaloo cayn loo yaqaanaa isha biyaha oo qolqolaysa waxaa cayn loo yaqaanaa qofka laftirkiisa oo guud ahaan maanaad i leedaha caynuka lagu laftirkaaga marka intaba cayn waa la yidhaahdaa hadda marka cayntaani waa ciidan korjooga ah xaggana xoodaaminaya oo soo sirbaaraya gaalada wa ammara wuxuu amiir uga dhigay calayhim dushooda caasima bna haabitin alansaariyi radia allahu canhu caasim ninka la yidhaahda saxaabiga caasimkii ibna haabitin ina haabit al ansaariya ee ansaareed jaddu caasim ibni cumar ibni khaaab caasim ibnu cumar ibnulkhadaab wiil ina ibnu cumar ah wiilkaas asaga ah miduu sii dhalo caasim la yidhaahdu kani awowo u ah waa awowo xagga hooyada ah wailaa xagga aabaha awowiis wa cumar ibnu khadaab marka ninka la yidhahda caasi ibnu haabit wuxuu awowo u yahay caasi ibnu cumar ibnu khadaab xaggee awowo u yahay waa xagga hooyada fandalaquu tobankii nin way tageen xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bilhada'ati meesha hada'a loo yaqaan hadu waa kor dhigan tahay daalkuna waa kor dhigan yahay hamsaduna waa kordhigan tahay hadaah waa meel dhowr mayl u jirta ilaa toddoba mayl bay cusfaan u jirtaa wa huwa haduuhuna bayna cusfaana wa makka maka iyo cusfaan ayuu u dhexeeya dukiruu waxaa loo sheegay li lixayin qabiil oo min hudaylin ree hudayl ah qabiil ree hudayla ah waxaa la yidhi meeshaa niman muslimiina maraya oo ilaalo ah qolyahan ree hudayla waa gaalo yuqaalu waxaa la odhan jiray lahum ayaga banu lixyaan laamka waa la hoos dhigi karaa waana la kordhigi karaa lixyaan iyo laxyaan labada waa la odhan karaa qolo guud ahaana ree hudayl ah jifa ahaana reer lixyaan ka sii ah oo gaalo ah fa nafaruu waxay u saareen lahum ayaga qariiban wax ku dhow min mi'atay rajulin laba boqol oo nin kulluhum dhammaantoodna raabin ay yihiin wada shiishyahan saxaabadu waa toban nin meesha maraysa ciidanka raadkooda laga daba dirayna waa laba boqol oo nin labadaa boqol oo ninna kulligood waxa meesha ku qoran inay yihiin nimo wada hubaysan xadiidka qaar baa waxay ishaarayaan inay boqol nin ahaayeen isma diidayso culummadu waxay ku jamciyaan boqolkuna way hubaysnaayeen boqolka kaleetana ciidamo caadiyaho waranlay ahaayeen labadaa boqol baa ka daba tagtay tobankii nin faqhtasuu waxay qaadeen aahaarahum raadkoodii xataa wajaduu ilaa ay heleen ma'kalahu makaanu cunitaankoodii meelay wax ka cuneen bay waxay ka heleen tamran timir timirtaasoo tasawaduuhu saxaabadu ay ka soo sahay qaateen min almadiinati madiino fa qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen haadaakani tamru yasriba waa timirtii madiino dadku markay dhaqanka iyo miyiga iyo wax ku soo koraan wax badan bay yaqaanaa xataa mararka qaarkood waxaa cajiib ah waxaa riwaayaadka xadiidka ku soo aroortay sida riwaayada abulmacshar oo kaleeto uu maqaasiyi ku wariyey nimankaasu rajic meel la yidhaahda ayay degeen saxaabada ah hameenkii gelinkiisii dambay meeshaa degeen markaasay waxay ku cuneen timir timirta lafaheedii bay meesha uga tageen marka gabar ari la joogta baabarqadii meesha soo martay timirtaanay aragta marka timirtii bay qaada markaasla timirtaani timir wadanka laga yaqaana ma ah xataa mirihii waddankay garanaysaa wal wax kale iska dhaafo markaasay waxay tihi timirtaani waa timirtii reer madiine madinana dowlad islaama ka dhisan amaa ana aniga fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa anzilu degi maayo alyowma maantay fii dimmati kaafirin ruux gaal a maganti wacdalaana maanta isu dhiibaynbu allaahuma allahayow asagii baa hadlaya amiirkii baa hadlaya akhbir nooga warbixi cannaa xaggeenna nebiyaka nebigaaga sala allahu calayhi wasalam ilaahu waa nala helay oo waa nala hareereeyey oo waxaan ku jira waad og tahay farriin baan kuusii dhiibannay ilaahu nebi maxamed naga gaarsiiy buy riwaayo kalea waxay ahayd oo riwaayada ibnu burayda burayda ah inuu yidhi allahuma innii axmii laka yowma diinaka ilaahu maanta diintaadaan ilaalinayo wakhtiga aan la socde ilaahu hilibkayga nimankaa gaalada iga ilaalibu ayagiina wuu diiday inuu isu dhiibo fa ramuuhum waxay ku ganeen binnabli leeb faqataluu way dileen caasiman caasib ninkii caasib nu haabit ahaa fii sabcatin fii jumlati sabcatin toddoba nin oo asagu ka mid yahay dileen awala toban nin bay ahayn maxaa soo haray saddex nin keliyaa soo hartay fa nasala isu soo dhiibay ilayhim gaaladii alaaatu rahdin saddex ruux saddexdaana miyay baqeen maya bilcahdi ballankii iyo walmithaaqi dhaartii bay isku soo dhiibeen waxay isireen waraan may run sheegayaan wallaahi idin dili mayna somaysoon odhan sidii bay isku soo dhiibeen minhum saddexdaa isdhiibtay waxaa ka mid ahaa khubaybun alansaariyu waa khubayb bnu cadiy alansaari iyo wabnu dahinata ina dahino ibnu dahina magaciisa zayd baa loo yaqaanaa waxaa jira mid aan soo marray qisadii ugu horraysoo koowaad oo la odhan jiray ibnu daqina soo garan maysa ninkii abubakar magangelyada siin jiray marka kan zayd ibnu dahina loo yaqaanaa kii ma aha iyo warajulu nin aakharo ee kale ninkaa kalena cabdulaahi ibnu taariq baa loo yaqaanaa cabdulaahi ibnu taariq ayaa loo yaqaanaa nin wanaagsan buu ah weliba asagu wuxuu sameeyey markay labadaanu isa soo dhiibeen buurti asagu salka inta la galay si kasta inta yeeleen bay u geli waayeen nin dilaayana wuu ah say u sabaansabayeen oo waxa weyaan wax ugu sheegayeen oo hadalka ugu macaanaynayeen buu markii dambeeto isa soo dhiiba waxay yidhahen waa ballan ilaahay inaanaan ku dilayno isa soo dhiib falamaa goortii istamkanuu ay makansadeen minhum ayaga markay gacanta ku dhigeen saddexdii ninba atlaquu waxay fureen awtaara qisiyihim qaansooyinkooda ayay xargihii ka fureen fa awhaquuhum saddexdiiba waa katiniyeen waa xidheen fa qaala wuxuu yidhi alrajulu ninkii athaalisu ee saddexaad waa cadaariq bnu cabdilaahi haadaakani awalu lqadri ballankabaxa kii ugu horreeya weeyaan bui soo miidan oran idin dili mayno inaad hubkayagii la wareegtaan oo xorriyaddii naga qaadaan oo aadna jeebaysaan waxay ku tusinaysaa ballankii aad noo gasheen inaad nooga baxdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa asxabakum idinla saaxiibi maayo laa asxabukum idinla saaxiibi maayo inna lii aniga waxaa ii sugan fii haa ulaa'i kuwaa dhexdooda la dilay la uswatan ku dayasho iswatan iyo uswatan labadaba waa la akhrin karaa yuriiddu wuxuu ila jeedaa alqatla toddobadaa ninoo la dilay walla ragaan ku dayan kara weeyaan mana idin raacayo fa way jiideen wa caalajuuhu way sabsabeen oo waxay ku sabsabayaan calaa an yasxabahum inuu raaco fa abaa wuu diiday wax kasta hadday dhacaan ma idin raacaya faqataluuhu way dileen fandalaquu waxay la tageen bikhubaybin khubayb iyo wabni dahinata zayd ibnu dahina xataa baacuu ilaa ay ka iibiyeen humaa labadii saxaabi bimakata mako bacda waqcati badrin bader dagaalkeedii markuu dhacay ka kabacdi ayay reemaka ka iibsadeen fabtaaca waxaa soo iibsaday khubayban saxaabiga khubayb ahaa banulxaaris ibnu caamir ibni nufayl ibni cabdimanaaf ilmo banu xaaris wiilo la yidhaahdo ayaa iibsaday wa kaana wuxuu ahaa khubaybun khubayb huwa asagu qatala mid dilay alxaarisa bna caamir yowma badrin maalinkii bader wiilashaan aabbahood oo gaal ah buu maalinkii bader khubayb soo dilay ninkii aabbahood dilay oo iib loo wato bay magaalada maka ka heleen lacag bay kala baxeen marka ma ixsaan bay u samaynayaan baad u malayn ayib fa labitha wuu nagaaday khubaybun khubayb cindahum agtooda asiiran xaaluu yahay mid maxbuus ah fa akhbaranii wuxuu ii sheegay cubaydullaahi ibnu ciyaad anna binta alxaaris gabadha ina xaaris loo yaqaan akhbarathu inay asaga u warantay annahum ayagu xiina waqtigii ijtamacuu ay go'aansadeen inay ninkaa dilaan istacaara wuxuu ka caariyo qaatay minhaa gabadhaas muusan sakiin yastaxiddu uu timaha hoose isaga xiraya biha ayada oo wuxuu ku yidhi gabar markii la xirxiray bay gabar agtiisa ku xirteen markaasi waxay yidhahdeen ninkaa noo ilaali marka riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan markii la xirayay nin baa loo dhiibo waxa la adigu ilaali ninkiibuu la wuxuu yidhi saddex qodob baan kaa codsanaya kow intaan agtaada ku xirnahay biyo macaan isii qodobka labaad wax ilaahay khayrkii iyo asnaam loo gowracay iga ilaaliyo ha isiin qodobka saddexaad markii laguu sheego biriyo kale in la idilaayo isoo ogeysi inaan ka faa'idaystaan raba fursadaas markii loo sheegay in la dilayo buu wuxuu yidhi marka waxaad isiisaan sakiin aan timaha hoose isaga xiiro oo nebigu wuxuu ina baray sala allahu caleyhi wasalama afartan beri ka bacdi inaan la ogolayn timaha hoose inay kugu sii yaallaan nadaafadda sharecada islaamka ka midta ah, cidiyaha iyo kilkisha timaheeda iyo kuwa hoos ka soo baxa iyo kulligood afartan bari inay kula dhaafaan lama rabo jeermis iyo balaa ka dhalanaysa hadii kale marka mididaas wuxuu ka codsaday sakiintaas faacaarathu ayana caariyay u siiso weysiis caariyada waxaa loo yaqaanaa waa shay intaad bixisay isla laftirkiisi laguu soo celinayo caaggaanaan ku yidhi isii waan kaa qaaday isla asigii baan haddana kuu soo celiyey waa caariyu laakiin markaan kun shilin kaa qaado oon intaan makhaaya tago wax kaga sii gato berrina kun kale aan kuu keeno dayn baa taa loo yaqaana qardi ma la fahmo qodobka farqi baana udhexeeya qardiga daynta iyo caariyada caariyadu waa maxay mobeelkaagan caawa kaa qaatay waa ku soo hadlay isla asag baa miro subax kuu keena caariya waa taas laakiin qardigu shay baan kaa qaadan mid kale aan kuu keenin kii aan kaa qaatayna waa cunay dayn baa loo yaqaanaa taa marka fa way caariyeysay fa akhada wuxuu qabtay khubayb ibnan wiil oo li aniga ii sugnaaday tiri wal xaal ana aniguna khaafilatun aan halmaansanahoyo aana ku talagelin xiina wakhtigii ataahu wiilka yarka uu yimid maanaan arkayn bay tiri qaalat waxay tiri fa wajadtu waan helay hu wiilkii yaraa majlis mujlisahu isagoo ku fariisiiyey calaa fakhidihi bowdadiisa wal xaal al muusaa sikiintii iyo makiinadiina biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay nin awalba dagaal lagu soo qabtay oo ciil qabay oo raggiisii la laayay oo waxa weeyaan annagu aan soo gadanno aan dili rabno baan waxaan arkaa isagoo makiinad iyo isla haysa wiilkayga yaraa dhabta uu ku haysto waxaan isiri bay tiri waa u dhammaatay wiilkaagaan yarka ah fa fazictu waan argagaxay tiri fascatan argagax carafahaa uu gartay khubaybun khubayb fii wejhii wejigaygu ka akhristay tiri argagaxaan argagaxay fa qaala wuxuu yidhi takhshayna ma waxaad iga cabsanaysaa an aqtulahu kuraygaan yarka inaan kaa dilabi gob taasaa la yidhahdaa waxaasoo kaleeto laguma mashquule ma ogta ilmahan yarkaoo saqiirka ah oon waxba kala garanayn igu soo guurguurtoo dhabtayda fuulay miyaad u malaynaysaa inaan kaa dilayo oo saas ula argagaxsantaha ma kuntu ma ihi buu yidhi la afcala mid samaynaya daalika arrinkaas ha baqi habaa cabsan cunugaada qaado waxay tihi wallaahi ilaahay baan ku dhaarte maa ra'aytu ma arag asiiran maxbuus qatu weligay khayran ka khayr badan bay tihi min khubaybin khubayb weligii qof xarig lagu soo xiro oo maxbuusa oo la soo xiro oo ninkaa ka khayr badan ma arag xaggee bay ka aragta waxyaala karaamaadana way ku aragtay dee wiilkeediina wuu u daayey hooyada ilmaheeda cidda u badbaadiy cid walbaa ka jeceshahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartee ma dhammayn karnaa mise cishi baa la gaara intaa ma dhammaystira haye khayr weeye ayib waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye wajadtuhu laqad wajadtuhu waan helay yowman maalin ya'kulu asagoo cunaya min qidfi cinabin cinab rucubkiis laan inta la soo gooya qaybtan horeoo dhan rucub uu ka saaran yahay cinab ah asagoo cunayo fii yadihi gacantiisa ku sugan baan maalin heray tiri walxaal inahu asaguna la muwahaqun mid la xirxiray u yahay filxadiidi bir asagoo jeebaysan oo xirxiran nin dhaqaaqi kara ma aha nin beera aadi kara ma aha ninaan odhan karo wuu soo shaqaystay ma aha waa jeebaysan yahay gacantana waxa ugu jira cinab uu cunahayo oo rucub ah wamaa bimakata magaalada makana kuma sugnay maytir min amarin wax miraaba xaggee buu ka hela ad u malanaysa xag ilahay buu ka hela yarzuqu marka waa sidaas waman yattaqi lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib meel aadan kaba filayn baa rabbi kaa soo gelinahaya allaa siiyey yaa siiyey zamzamkii ninkii ku cayiliyey soddon beri cunahayey cabahayeyna ninka la yidhaahdo abudar allah soo marka ilaahay haddaad isu dhiibtid oo ilaahay ku xirnaatid waxba kaa xumaan maaya wa kaanat waxay ahayd taquulu tii tidhaahda gabadhaasi innahu cinabkaani la risqun waa risqi oo minallaahi alle xaggii ka ahaaday rasaqahu ilaahay wuxuu ku arsaaqay khubayban khubayb falamaa kharajuu markay kala baxeen asagii min alxarami xaramka gudihiisa liyaqtuluuhu say ugu dilaan filxilli bannaanka weli waxbay ilaalinahayaan waxay leeyihiin intaan xaramka ayaynan wax ku dilay ninkan dhiiggiisa inoo bannaan aabbaheen buu dilay laakiin intaan xaramka ayaynan dhiig ku daadineh bannaankaan uga saarnay yidhaahdeen riwaayada ibnu isxaaq baa waxay sheegtay annahum akhrajuuhu ila tanciim waadiga tanciim bay geeyeen oo magaalada way ka saareen oo halkaasay rabaan inay ku dilaan liyaqtuluuhu say ugu dilaan filxilli bannaanka qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga khubaybun khubayb daruunii iga taga arkactu kadee ragcatayne laba ragco ma ii kaadin kartaan kartaanoo mise kaydayn kartaan aad idishaan laakiin marka hore aan laba ragcadood tukade haddaad dhimanaysa dherarka waa la iska duwa waa noloshaada markii ugu dambaysay weli laakiin xasanaad baa shaqaysan kartaa shaqayso laba ragcood buu rabaa inuu tukado ilahay lama munaajoodo fa tarakuuhu way ka tageen fa rakaca wuu tukaday rakcatayni laba ragco uma qaala wuxuu yidhi lowlaa an tadunnuu inaad malaysaan haddaana ka baqi lahayn anna maa bii aniga waxa igu sugaano jazacun inuu yahay argagax la dawaltuhaa waan dheerayn lahaa aad baan labadaa ragcadood u dheerayn lahaa laakiin waxaan ka baqa inaad istidhaahdaan wuxuu rukuucda iyo sujuudda u dheeraynayaa wuxuu ka baqayaa in la toogto geesinimo intuu ka qabo weli fiiri allaahuma axsihim cadada habaar buu ula soo jeensatay war annagii labada ragcood tuko ku niri oo waxaa timaha isaga xiiri lahayd ku siina maadna habaaraysaa oo maxaad ii haysaan gacantaad yaa idinku jiraa soo maa habaar buu la istaagay wuxuu yidhi allaahuma allahayow axsihim koob cadadan tira ahaan kulligood intay yihiin ilaahu ii koob riwaayada ibraahiimba waxay ahayd ibnu sacad baa waxay ahayd waqtulhum badada ilaahuw xabad xabad u dil walaa tubqi minhum axadan hal qofna ilahu ha ka tegin intaas nin gaal ah wuxuu arkay ninkaasu u ducaynayo waa tukaday waa xiran yahay in la daldalaa la rabaa iyo isagiioo ducaynaya markaasuu ducadiibu inta ka baqay buu shafka dhulka ku dhuftaaley inay bahashaas madaxa ka jirto ka baqa riwaayadaasi waxay sheegaysaa oo ishaartay nimankii noocaas ahaa oo ninkaa dilkiisa shameenkaa joogay hal qof oo ka mid ah, hal sana kama soo wareegen waa wada baabeen kulligood waa dhinteen awliye ilahay faraha la galeen ilahu hal xabana ka reebinoo baabi gabayna wuu tiriye wuxuu yidhi ma ubaalii xiina uqtalu muslima calaa ayi shiqin kaana lilaahi masraci wadaaka fii daati lilaahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazaci ma ubaalii dan iyo hella ka geli maayo xiina waqtiga uqtalu la idilayo musliman xaalaan ahay muslim calaa ayi shiqin dhinac allaala dhinacii kaana uu ahaada lilaahi ilaahay dartii masracii lagadkayga meel allaala meeshi la doona ha laygu dilo mar haddaan dar ilahay u dhimanayo wadaalika kaasina fii daatililaahi ilaahay darti uu yahay wain yasha allah hadduu doono yubaarik wuu barakayn calaa awsaali shilwin mumazaci wa waa alacdaa waa xubnaha shilwigana waxaa loo yaqaanaa waa jasadka alshilwu waa aljasad macnuhuna wuxuu noqonayaa calaa awsaali shilwin jasad xubnihiis baa ilaahay barakayn mumasacin ee la kidkidfay oo la jarjaray jirkaygaa la jarjaraya maantayto ilaahay haduu rabo wuu barakaynaya kulligood wada jannaynaya fa qatalahu waxaa dilay ibnulxaaris ayaa dilay ibnulxaaris waa kuwan waa ninku aabihii beder ku dilay soo maa fa kaana khubaybun khubayb wuxuu huwa asagu sanna kii jideeyey alrakcatayni laba ragcadood likulli imri'in qof walbaoo muslimin oo muslim ah oo qutila la dilaya sabran deldalid qof kastoo muslim oo la dilayo waa inu yihahdo weli kaadii laba ragcooda sunnahan tukanaya war baan baryahaya waxaa laga yaabaa ilahay khaatumo wanaagsan inuu uga dhigo fastajaaba allaahu ilaahay baa aqbalay licaasim ibni haabit yowma usiiba maalinka la asiibay caasim ibnu haabit waa kuma amiirka ciidanka hogaaminaya soo maahayn amiirkaa ciidanka hogaaminaya ka hor khubayb maalinkii la dilayey ibnu mardaweyhi wuxuu wariyo sheegay saxaabigaa khubayba markii la dilayay inuu yidhi laa ajidu man yuballiqu rasuulaka mini salaa faballiqhu ilahay buu la hadlayaa ilaahayow ma helayo qof aan nebi moxamed salaan ugu sii dhiibo ilaahu nebi moxamed igu salaan yuu u dhiibanaya allah ilaah igu salaan nabi moxamed oo saxaabadiisa dhex fadhiya baa jibriil jibriilo loo ordaya u yimi malku jibriil oo aysan saxaabadu u jeedin baa nebi moxamed inuu wuxuu u sheegay khubayb in la dilay salaanna uu u wado saxaabada asagoo fadhiya dhex fadhiyaa nebigu wuxuu yidhi wacalayka asalaamu ya khubaybu qatalatu qurayshu ha dushaada nabadgelya ha ahaato waa kaa qaaday macnaha weeye quraysh baa dishay buui caas ibnu haabit dacwadiisiina alla waa aqbalayoo wuxuu yidhi ilaahayu nebi moxamed naga gaarsiiy inaa la helay somaynaan soo marin waxaan kaloo soo ishaarnay inuu yidhi ilaahu jirkayga gaal ka ilaali ayadana waa soo marnay ilahay baa asagana dacwadiisii aqbalay fa faubira waa loo sheegay annabiyu nebiga sal allahu aleyh wasalam fa ahbara wuu u sheegay annabiyu nebigu sal lay slam asxaabahu saaxiibadii khabarahum markoodii iyo wamaa wixii usiibu lagu asiibay wa bacaa way direen naasun dad oo min kufaari qurayshin gaaladii reer quraysheed ah ilaa caasimin caasim bay waxay u direen xiina waqtigii xudiduu loo sheegay annahu asaga qutilo in la dilay liyu'tuu say ula yimaadaan shayin shay oo minhu asaga ka mid a ah, yucrafu la garanayo gaaladii waxaa la yidhi caasim waa la soo dila waa ninkii aabbihiin dilay waxaa la yidhi inta tagtaanoo meydkiisii noqotaan oo jirkiisa qayb ka mida ah soo goysaan saan arrinka u xaqiijina noo keena asna hadda ka hor buu ilaahay baryay oo wuxuu ilaahay kula baryey ballan kula galay anlaa yamasahu mushrikun walaa yamasa mushrika inuusan gaal asaga taaban asna uusan gaal taaban walidaalika cumar ibnu khadaab markuu asaga ka warramayo warkiisa loo sheegay wuxuu odhan jiray yaxfad illaahu alcabda almu'mina bacda wafaatihi kamaa xafidahu fii xayaatihi ilaahay intaad nooshahay haddaad xifdidid markaad dhimatidna ilahay baa ku xifdinaya wa kaana wuxuuna ahaa qad qatala mid dilay rajulan nin oo min cudamaa'ihim dadkooda waa weyn oo magacala ka mid ah cuqbata bnu abi mucayd buu dilay hadda ka hor yowma badrin maalinkii bader fa bucita waa loo soo diray calaa caasimin caasim dushiisa midla dullati wax sida daruurtoo kale ah baa ilaahay kusoo fasaxa oo min adabri shinni ah meydkii meesha yaallay gaaladii markay dabcaan ninkan muslimka aho meydkaa inay jarjaraan ninkii waxaa ku dul wareegsan daruur daruurna maahane waa shinni gaal allaala gaalkii ku soo dhowaada nab indhaha iyo sanka iyo bishimaha ma shinni baa iska dhicin karta iskama dhicin karti wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu rabu ku adeejin karaa marka kabtay maaragtaa ka dhacday waa kala carar gaaladii fa xamathu ka ilaalisay shinnidaasu min rasuulihim gaaladii la soo diray ayay ka ilaalisay falam yaqdiruu maysan awoodin calaa an yuqtaca in laga gooya min laxmihi hilibkiisa shay-an hal shay oo keliya in laga gooyo way awoodi waayeen waana ku dhici waayeen xadiidkaana bukhaari baa wariyey waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid a marka lagu dilaya qisaas hadday timaado inuu qofka muslimka muslimkaahi tukado waxaa ka mid a qofku inuu ruqso qaadan kara hadday gaalo isa soo dhiib ku tiraahdo sida raggii aan soo maro khubayb oo kale hadduu isleeya way ku nabadgelinayaan inaad go'aan qaadato diididna ilaa dilka laga gaaro way kuu bannaan waxaa ka mid oo ah xadiidku inoo faa'iideyn geesinimo inaad muujisay xataa hadday gaala ku dilayso gabay iyo waxyaalaha tirin kartid wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn khubayb ninkii loo yaqaana yaqiintiisu inay heer sare ahayd wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn qofka muuminkaa dacwadiisa ilaahay inuu aqbalayo iyo karaamaatul awriyaa oo tiro badan oo ay ka mid tahay cinabka oo ay ka mid tahay shinnada raggaan ilaalisay oo ay ka mid tahay farriintoodii ilaahay inuu gudbiyey oo nebi moxamed la gaarsiiyey sala allahu calayhi wasalama taana xadiidku waa inoo faa'iidaanaya waa ka qaadanaynaa su-aal baa timid marka nimankan cinabka iska cunahaya nimankan waxa weeye nabi maxamed fariintooda la gaarsiinahayo qofkii maantaan aragno oo meel ku jiro xabsi oo timir isaga imaanayso oo cinab isaga imaanayo maweli ma odhan kara waa weli qofkii odhanaya maantayta nebi maxamed baa isoo salaamay oo mulku jibriil baa isoo salaamay ma odhan karnaa waaba kuwaan kuwaane culimmadu waxay leeyihiin karaamaatul awliyaa waa wax jira laakiin waxaan fiirinaynaa qofkan karaamada sheeganaya ilaahay diintiisa ma ku fiican yahay mise kuma fiicna qof diinta ku fiican oo cibaadada ku fiican oo dhaqan wanaagsan haduu yahay karamooyin waayaan leenahay beenlow haduu yahay qaad cunaho waxa weyaan daraagiska isticmaalo dadkana xoolahooda dhaca waxaan leenahay waa laga yaabaa waa saaxir soo masiixu dajaalba qiyaamada roob lama imaan doono ma karaamaadba dad dhintay ma noolaynayo karaamaad maaha waa sixir iyo indhasaraacaad wallahu aclam w sal ala nabiyina mxamedi waalih